yimid ay haadaa baabu maa jaa wuxuu ku yimid min ataqliidi in la adkeeyo oo nahyiga iyo cuquubada lagu adkeeyo fii man qof cabada allaaha alla caabuday cinda qabri rajulin saalixin nin wanaagsan qabrigiisa agtiisa ilaahay ku caabuday ninkaasaa la lacanaanto dhagaha laga jafay macnaha weeye qabri ayuu ku ag cibaadaystay nin saalixa qabrigiisa laakiin you caabudaya allaahu caabudaya subxaana wa tacaala laakiin maxaa lagu canaantay kownuhu inuu qabrigaas agtiisa uu ku cibaadaysaa lagu canaantay isagoo weliba ilaahay caabudaya fa kayfa sidee buu ahaanayaa xaalkiisu haddiiba lagu canaantay inuu qof wanaagsan qabrigiisa ilaahay uu ku caabuday idaa cabadahu asaga hadduu caabudi lahaa sow noqon lahaa macnaa waa gaalnimo maanta ma arkaysaa cadwi waana midda ummaddu ay ku dhaceen waaye waad arki doontaa nabiguna uu aad iyo aad uga digayo wey marka abwaabtaan o dhanna sheikhu wuxuu u keenayaa maadaama la rabo tawxiidkii in la tasxiixiyo tawxiidkana uu ku dhisan yahay laa ilaaha ila allah cibaadada ilaahay in loo sugo subxaana wa tacaala keligiis cid kale oo dhanna laga anfiyo ayaa wax alla wixii keeni kara cibaadadaas ilaahayga kayrkii in loo sugo oo dariico iyo maaragtay gaashaan looga dhiga karo ayaa la ereyaa si towxiidka hareeraadkiisaba waxa qashina looga ilaaliyo ila waad ogtihiin qofku haddii uu maarata taajir yahay oo billo wanaagsan iyo dhul weyn uu leeyahay dhulkiisa markuu qurxiyo uu nadaamiyo agagaarka iyo meelahaasoo dhanna waa sii nadaaminaya soo maaha si gurigiisa agtiisa qashinka iyo tuugada iyo waxyaalaha xun ooga sii fogeeyo fa kayfa towxiidkaad u malaynaysaa towxiidkii markii la hagaajiyo agagaarkiisa iyo wixii ku dhow oo dhanna wax alla wixii towxiidka qashinqub iyo maaragtay ur u keenay in laga fogeeyo iyo wixii shirki keen dhan in adduunyada iyo bannaanadoo dhan maaragtay laga jafo oo towxiidkii laga soo bidhaansado meel intaasoo geedi loo guuro taas baa la rabaa marka wa fi saxiixi waxaa ku sugnaa marka adiladaa baabkaa ku saabsan ayuu keenaya wa fi saxiixi waxaa ku saabsana bukhaari iyo muslim labadaba waaye can caa'ishata ay ka wariyeen ummi lmu'miniina radia allaahu canha waxay ka wariyeen anna ummu salama ummu salama oo zawji nebiyi sal allahu calayh wasalam nabiga zawjadiisii ahayd markii hore abuu salama ayaa qabay iyada iyo zawjkeedana waxay ka mid ahaayeen dadkii xabasho markii hore u haajiray marka xabasho markii u haajirtay xabashona waxay ahaayeen markaa dowlad nasraaniyada oo kirishtaan ayay ahaayeen marka qiso ay soo aragtay ka sheekayso dakarad waxay u sheegtay lirasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alle waxay uga sheekaysay kaniisatan kaniisad weyn oo ra'ad ha ay aragtay oo biardilxabashati dhulkii xabasho ay ku soo arta dhulkan hadda etoobiya loo yaqaano laakiin dhulkan hadda etoobiya loo wada yaqaano mana aysan wada haysan waa un qayb ka mid unba haysan qaar ahaan dhulkan xeebaha ku dhow iyo meelahaasi ay joogeen markaa iyo wamaa fiiha wixii ku sugnaa oo mina suwari suurooyin oo tamaahiil ahoo dad la qorqoroo la weynaynayo sidii haddaba meel kasta ciise iyagoo maaragtay saa isagoo u salbisan ay meel kasta ugu qorayaan oo qaawan waxay ciise ku shee mara dhexda ugu xidhan tahay maryamo iyadoo wiil yar haysatay maaragta waxbay meelaa ku qorqorayaan iyo ruhbaanaantooda iyo waxaasoo wada masaawiir musawir ah iyo tamaahiilood u malaynayso maaragtay wataniyaadkii asnaamtoodii ayaa marka ka buuxa fa qaala markaas wuxuu dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam iyada waxaan quruxyaalkooda iyo waxyaala iyay uga sheekayso wixii waxay yihiinna ma garanayso laakiin nabiga isagaa garanaya oo loo waxyoonaya fa qaala wuxuu yidhi ulaa'ika kuwa aa ka sheekaynaysa oo kiniisadda iyo waxyaalaha suurooyinka iyo waxaas dhigay idaa maata fiihim haddii uu dhinto alrajulu saalix nin wanaagsan oo iyaga nin u yaqaanin haddii uu dhinto aw ilcabadu saalixa ama addoon wanaagsan banow waxay dhisayaan calaa qabrihi qabrigiisay masjidan masaajidka dhisayaan masaajidkaasaa lagu sukaynaa marka intaa kuma gaabsanayaane wasawaruu fiihi markaase waxay musawirayaan tilka suwar suwarooyinka weliba oo tamaatiisha oo geedo la qoray iyo dhagax la qoray iyo dhoob la sameeyey ah oo ninkii u eg ayay qabrigii ay ku dul samaynaan iyo masaajidkii dadkii marka meeshii maxaa la caabudaa tamaatiishaasaa la caabudaa allaba la caabudi maayo subxaana wa tacaala marka waa wixii qowmu nuux ay sameeyeenoo waddan iyo yaquud intay tamaatiil ka dhigteen agtooda soo dhigteen marka laba fitnay kulmiyeenoo masjid in qabri laga dhigo masjid iyo qabrina ismale sababto haddii masjid qabri laga dhiso waxay noqonaya qabrigii in la caabudo masjidna ilaaha lagu ilaaha lagu caabudaa subxaana wa tacaala haddana waa ka sii daro ninkii suuraddiisa marka halkaa laguu soo dhigo meeshiina meel sanad lagaa sii dhigo dadka xataa markaas og waxaa la oga dan leeyahay markay baaba-aan baaba'aan hadhow dadka maatiishan iyo waxaan ku citikaafaya ayaa ka mida markaasuu nabigu calayhi salaatu slam wuxuu dhahay ulaa'ika kuwaasina shiraaru lkhalqi khalqiga ilaahay kuwa ugu shar badanoo ugu liito waayo sidaa samaynayo cinda allahi ilaahay agtiisa sababtoo shiraalu khalqi maxay ku yihiin wax la sameeyo shirki baa ugu xun waxaan ay samaynayaanna shirki bay dariico ay u taho gaashaanay u tahayo waxaa markii masaa'ikan qabriga inta lagu dul dhiso masaawiirtan la sawiro dadkii markaa wixii wax ka yaqaana ay dhammaadaan ee dadkii arkaan qabri inta saa loo dhisay masawiryaal ay taallo oo la baraafuyo dabqaad loo shiday kuwo sadano ahoo been ka sheegayo leh waxbau arkaa weligaan waxbau sheegaa waxbau anfacaa ee hadhow halkaas barafuunka inta laga soo raaco iyo anaashiid iyo qasooyinka qofka dhan ba iska jidboonay hadhow marka waxaan waa la caabuday waana sidaasba sida lagu caabudisay imaamu sancaani sida uu sheegay wey wuxuu leeyahy qabri baa inta la dhiso dadku marka hore waxuu dhisayaan ninkan waa nin wanaagsan qabrigiisa hala wanaajiyo iyada lafteeda ma fiicna hadhow markay isbeddelaan dad cawaaman waxba aqoonin iyo kuwo sadano ahoo qowlaysata oo meesha ka qowlaysata oo hadday rabaan qabri dameer dhisaya kuwaasaa intay meesha ay sameeyaan oo dhisaan oo beenbeen u sheegaan oo shayaadiin soo degatoo la yidhaahdo karaamaadkaasa la arko mar ay la hadlaan inta shayaadiintu ay soo baxday iyagoo ninkii qabriga dugan iska dhigayo ayaa marka lagu fitnoobaya waa sida hadda dhacday qof walbaa marka uu dhinto masaajidii qubuuraa laga dul kii cabdulqaadir kii fulaan qaar waxaa jira masaajid ah qubuur aan jirina masaajid lagu dul dhisaya hadda qabriga xuseen oo kale masar waxay leeyihin waa ku yaallaa kuufo waa ku yaalla qolo walba waxay leeyihin masjid qabrigii xuseyna ah inta ku yaalla yaa run sheega yaase been sheegaya qaar waxa weeye nin aan jirin ama qabri aan jirin u dhisayn qaar xataa dad aan saalixayn ay dhisayaan hadda qabriga badowi oo masaarida aada ugu fitnaysan tahay ninkaas wax cilmi iyo wanaag ku sheegay lama yaqaanayo taariikhda taraajumtiisa hal maalin unbuu masaajid soo galay maalin jumcaa masaajidkiina waa ku kaadshay kabacdina dib looma aragaa lay hadda welinimada iyo waxa laga sheegaa iyo waxa laga baanbuurinaana ilaaha og subxaana wa tacaala marka waxyaalahaasoo nabiga ayuu ka digayaa fa haaulaa'i kuwan jamacuu waxay kulmiyeen buu dhahay bayna fitnatayni laba fitno oo waa maxay fitnatu alqubuuri fitnadii qubuurta qabrigii in masaa'id lagu dul dhiso wa fitnatu tamaathiili wa fitnati tamaathiili iyo fitnadii maaragtay tamaatiisha oo intay suuro ay sameeyeen iyo taallo ay sameeyeen qabrigiioo masaa'id laga dul dhiso qabrigii meesha ku duugan yahay iyo haddana qofkii qabrigii timhaalkiisii oo suuraddiisii meesha taagan markaa de waxbay waaba wataniye maxdu ahayba noqonaysaa marka dambe oon barax ku jiri walahumaa waxaa u sugnaaday muslim iyo bukhaari canha can caa'ishata qaalad waxay tidhi lammaa nuzila birasuulillaahi sal allahu calayh wasalam lamaa nuzila markii lagu degay oo sakaraatulmowdka uu ku degey birasuulillaahi sal allahu calayh wasalam mowdkii markuu ku degoo nabiga uu sakaraaday oo weliba xaaladii uu dhiman rabay ilaa dhowr iyo toban beriba nabigu sakaraadaya biabi ummi sala allahu calayh wasalam markii ugu dambaysay oo nafta isugu timid ayuu dafiqa wuxuu bilaabay nabigu calayhi salaatu wasalaam yadraxu inuu maaragtay ishuwinaayo khamiisatan lahu maaragtay mara oo go' maaragtay eh, midabe iyo calaamo isla dhaabsanoo maaragtay saa iyo saa isku dhaafsan waa go-oo aan daftada ahayno laakiin calaamooyinka isdhaafdhaafsan laho midabada isdhaadhaabsan leh madow iyo gaduud iyo caddaan iyo saas oo kale isdhaadhaabsan leh marka dafiqa rasuulu sal sala allau alayh wasalam wuxuu bilaabay yadraxu inuu saarayo khamiisatan lahu khamiise asagoo uu leeyahay waa maro go-ahoo maaragtay midabo islaa dhayaabsan leh calaa wejhi wejiga inuu ishuwinaayo ilaa qandhada qofka marka ka badato xoogaa wuxuu isleeyahay dhaxantaa kugu dhacday maaragtay ishuwi oo ishuuri fa ida bihaa markuu ku caburo oo markaa uu kululaado haddana neefu u baahanayaa waxaa nacaabuu u baahanaya kashafahaa wuu faydayaa markaas asagoo sidaa ku sugan fa qaala wuxuu hi huwa kadaalika asagoo saa ku sugan ayuu nabiga haddana uu dardaarmaya calayhi salaatu wasalaam fa qaala wuxuu dhahay lacnatullah naxariista alle oo laga fogaado cala alyahuudi waannasaaraa yahuud iyo nasaaro dusha uga dhacda buu dhahay sababtay lacnada ku mutaysteenna waxa weeyaan ittakhaduu waxay ka samaysteen qubuura ambiyaa'ihim ambiyadoodii maanta ma arkaysaa qubuurtoodii ayay masaajidda masaajidda ka dhigteen marka halkaa fitdaa ka dhalanayso dee masaajidkii markii lagu tukado oo qabri uu ku dullisan yahay weliba tamaatiilna laga sameeyo inta og markaas haddee iyaguna fitnay ku dhacayaan inta kalena waaba ka sii daran yihiinoo markaan waa la caabudaya caa-isha markaasi waxay tidhi yuxadiru nabigu wuxuu ka digayaa maa sanacuu waxa ay sameeyeen marka qubuurta in masaajid laga dhisana lama ogola iyadoon masaajid laga dhisnayna in lagu tukada lama ogola oo wuxuu odha nabigu calayh salaatu laa tusallu cala alqubuur ha ku tukanin ama laa tusallu ila alqubuur sababta loo diidaayo qaar waxay fuqahada waxay leeyihiin qubuurta carradii iyo meydkiiya najaasa ku dhex dhehmaysa najaasadaa loo diidaya laakiin taas waxa waye waa madhab aada u daciifa ah. shaykhulislaamna waa daciifiyey qablahuna imaamu shaafici baa ka hadlay oo wuxuu yidhi masaajidda qubuurta in lagu tukado ma aha sababtoo a ah dariicatan ila alguluw ay noqonaysaa hadhow qubuurtan qofka inuu maarata yidhaahdo salaadooda agtooda haddaad tukato waa lagaaga aqbalayo hadhow marka dambe iyaga in loo tukadoo la caabudo dariicadaas waaye ee najaasadan sababtoo qofkan meel joog iyo qaamaa la geeyey haddii hadda hadhow intaas roob ou ku da-ana hadda istixaalaaba ku dhacdoo lafihiisi iyo wixii dhammaan intaasa roobo ay ku da-een wax najaasaa meesha ma imaanayo laakiin meesha waxa laga digaa waxa waaye waa waxaad adinkaba aada aragtay una dad uun saa yaxduruuna almashaahid wayahjuruuna almasaajid dadka intay masaajiddii ay ka carareen u cararaay marka qubuurtaas iyo waxaas u cararayo oo u haystaba qabrigaa haddii uusa tegin inaan cibaadaba aan laga aqbalaynin taa marka waa nooc min alwataniya hadhow wataniye ayay geenaysaa saasay marka ay ku tusinaysaa marka ibnu taymiya sharax hadha haddaad ka fiirisaan aaduu mas'alada u baraarujinaya sababtoo waxaa weeyaan waxay shirkiga waxa ugu daran weyn inteed arkaysaaba le qof intuu matadarrac oo khushuucay oo hadhow masaajidda marka la joogo qur-aanka la akrinay aan khushuuceyn khushuucana waa khushuuc shaydaan shaydaan baa ka keenaya waayo qur-aanka salaat alfajri wa qur'aan alfajri ina qur-aan ugu khushuuci waayo markuu qabri ou soo gala isaga dhan u jadboonaya kullu marka waxa waay waa shaydhiin waxaa rab in la yidhaahdo meeshaanaa cibaado iyo qalbi jilaac iyo khayr ou yaalla taas in la yidhaahdo waa marka in laga dig laga digtoonaado waa qurdibina wuxuu leeyahy markii hore dadkan qubuuraha masaajidda ka dhisanayay waxay u sameeyeen xoogaa maaragta yacni inay ay ku hanuunaan oo ay fiirsadaan laakiin markii dambe isbeddel baa dhacaya sharcigana marka waxaa ka mid a maqaasidiisa wixii hadhow fitno ay ka dhalan karto in laga dugo fitnana waxa ugu xun waxa weeye waa fitnada shirkiga gaarsiinaysa oo towxiidkii kharibaysa marka in la saxo weeye caaisha marka xadiidkii bay wato waxay tihi markuu xadiidka u sheegay walahumaa canhaa caaisha waxay ka wariyeen qaalat lamaa nuzila markii lagu degay oo sakaraadka uu ku degay birasuulilahi sal alla alayh wasalama dafiqa nabigu wuxuu bilaabay yadraxu inuu saarayo khamiisata lahu marago uu leeyahay oo midaba leh calaa wejhihi wejigiisa inuu saarayo macnaa markii uu qandhoodo inuu leeyahay xoga isduji fa ida ktama bihaa markii uu ku caburo kashafahaa marka uu iska faydaya faqaala markaas wuxuu yihi nabigu calayhi salaa slam isagoo aada ummaddiisa ugu naseexaynaya xaaladaasan xaalad qof uu hadli karo aysan ahayn ilaa ambiyada iyo dadka ilaahay sabarka iyo tawfiiqda uu ku arsuqay maahane wahuwa kadaalika isagoo xaaladdaas ku jira ayuu ummaddiisa dardaaran midka ugu wanaagsan u reebaya wuxuu leeyahay lacnatullaahi lacnad allah ha ku dhacdo cala alyahuudi waannasaara ha ku dhacdo sababtay lacnada ku muteen waxaa weeyaan ittakhaduu waxay samaysteen qubuura ambiyaa'ihim ay masaajidda ka samaysteen haddana xadiidkii kale tamaatiilla waa ku darsadeen caaisha marka waxay leedahay yuxadiru nabigu wuxuu uga digayaa ummaddiisa maa sanacuu waxay sameeyeen in ama qabrigiisa ama qabri kale lagu sameeyo oo uu ka digayaa nabigu calayhi salaam oo guluwigaas ay ku dhaceen walowlaa daalika arrintaa haddaysan ahayn oo nabigu calayhi salaatu salaam arrintaas uusan reebi lahayn ama arrintaa aan laga cabso lahayn la ubriza qabruhu nabiga calayhi salaatu wasalaam meel bannaanoo sida qubuurta baqiic oo qof walba uu arki karo ayaa lagu duugi lahaabay baqiic oo kale ayaa lagu duugi lahaa hayra annahu laakiin waxaa baqiic loogu diigo loogu diigi waayo oo qurfaddii caa-isha meeshii lagu qiblooday loogu duugay annahu khushiya waxaa laga baqay oy saxaabadu ka baqeen ama khashiya riwaayad jirooyka nabigu wuxuu ka baqay an yutakhada masjidan qabrigiisa masaajid in laga dhigto markaasuu wuxuu dardaarmay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo saxaabadu ay ka maqleen annahu maa qubila nabiyun ilaa wadufina xaydu qubida fiih nabi luma qibloodo ilaa meeshiisaa marka lagu duudo marka laba sababood ayaa meesha nabiga loogu duudo calayhi salaatu wasalaam awalan waxay sababta koobaad waxau nabigu u sheegay saxaabada nabiga meesha nafta looga qibloodo ayaa loogu duuga nabiguna calayhi salaa salaam meel uu joogo markii masaajidda laga reebo meesha ugu jeclaa oo beydku caaisha ayaa lagu qibdooday oo xataa markii uu jiranaa dhibay ku noqotay inuu hamiinadii ku wareego wuxuu dhi jiri ayna anaa qadan ayna ana bacda qadin oo kamaa qaal markaas haweenkii nabiga waxay fahmeen inuu maalinta caaisho uu dhararsanayo uu jecel yahay markaas waxay dhaheen beydka caaisha ha lagu sakaraadiyo taasina waa iifaarka aswaaja nabiga calayhi salaatu salaam wixii ay jeclaan intay ka tageen ayuu nabigu wuxuu jeclaa u yeelay ayagoo haddana haweenaho masiirkooda la og yahay taasina waxa weeye waa sharafta aswaaja nabiga muujinaysaa radia allahu canhum wa ardaaha nabiguna isagoo jiran ma dhihin halligii guriga caashaa lagu soo raadiye waxa waaye idankooda unbuu maaragtay inuu jecelyahay unbuu muujiyey markaasi iyakana ogolaaday radia allahu canhu marka meeshaasaa nabiga lagu qabdoonay halkiibuu nabigu wuxuu u sheegay saxaabada hadda ka hor in nabi walba meesha lagu quboodo lagu tukado hadhow markii saxaabadii ay u yimaadeen nabiga xaggeen ku duugnaa waa la tashaday qaar xadiidka waa ogaayeenoo waxay dhaheen nabiga meeshiisa lagu qudlooday ha lagu dujiyo ha lagu duugo calayhi salaatu salaam qaarna ma aysan ogeyn laakiin waxay ka cabsadeen sida xadiidkanba ka muuqata haddii meelahaas baqiiq iyo meel bannaana lagu duugo dadka dhan qabrigiisa inay watan ay ka dhigtaanoo saa u dhex cukufaan oo ku ag tukadaanoo hadhooba ay caabudaan markaasaa lay si dariicadaas looga fogeeyo meeshiisa gurigiisa ha lagu duugo marka waxaa iswaafaqay wixii laga cabsanayo oo ah nabiga haddii meel bannaana lagu duugo in maaragtay la caabudo iyo dardaarankii nabiga oo dardaarmo ah nabi meeshii oo maaragtay oo dhinto ku dhinto ayaa lagu duuga guriga caaisha meeshii ku duuga markaasna guryaha caaisha masaajidka maaragtay kuma aysan jirin oo guryuhu masaajidka bannaankay ka ahaayeen masaajidkaa horreeyey guryuhuna gaaray ahaayeen nabiga markii la duugaayo guryaha caaisha masaajid kuma aysan jirin radiallahu eh, eh, canha wasala allahu calaa nabiyina maxamedin waali saxbi wsalim marka wakhti badan saasoo ah inuu qurfada oo nabiga qabrigiisa iyo masaajidka uu kala go'an yahay mar dambe oo saxaabadii dhammaatay cahdigii welid binu cabdilmalik iyo ayuu maaragtay masaajidkii uu soo dhexgeliyey oo masaajidkii uu ballaariyo xayndaabka masaajidka uu soo dhexgeliyey culimmadii wakhtigaa joogtay saxaabada wax yar yaraaba ka harayba oo meel meel ku sugnaa taabiciintii raggi joogo saciidulmusayb ugu weynaana waa uu inkira arrintaas laakiin si ayna taa u dhicinin haddana culimmadu waxay sameeyeen si aan qabrigan dadku aysan u arkin oysan u ogaanin oysaba loo caabudinba waxaa la sameeyey jidaar mutallasaha la sameeyey qabriga waxa weeye masaajidka haddaad nabiga aragteen calayhi salaatu wasalaam madiine marka la joogo koonfuraa loo tukada soo maa marka waxaa la sameeyey dhinacaan oo qiblada xigto koonfur xigta ayaa derbi saan looga dhisay yacni kaba soo qaad inuu sidaan sida masaajidka madiine usoo jeedata xaggayga oo kale mixraabka uusaan yahay halkaa ay waqooyi ay tahay halkaana ay koonfurtaa ka soo qaad oo madi oo maka ay jirto qabrigiina meeshaan uu ku yaalo waxaa la sugaa derbiga halkaa la dhisay ilaa halkaan laga soo tukanayo m meesha laga sugaa halkaan derbi markii la dhisay derbigan waa saas isagu waa saana u dheeryahay qabrigii intuu ku jiraa laba kaloo derbiyaa lasoo dhisay labadii kaloo derbi waxaa laga dhigay muhallas tiri'aangal camaraa laga dhigay inta waa ka ballaaran yahay halkaan laga soo dhudhubo halkaan la keeno dadkii xaggaas jiray qiblada halkaana jirtaa meeshii waa muhallas qofkii ma yaqaano meel waa mualas halkaana rag iyo dhag halkaana qofkii inta u tukanaa qabrigii meel alla meeluu ka jiro ma yaqaano saddexaas derbi iyo dhismo kalea ku wareegsan qof qabriga u jeeda maba laba kii xataa maaragtay quraafi ah oo maaragtay qubuuri ah oo yidhaahda anay qabrigiiaan usoo jeesana maxaguu ka haleela ilaahay baa markaa ka ilaaliya nabiga calayhi salaatu wasalaam oo qabrigiisii in maaragta yacnii laga dhigtaba meel lagu tukado loo soo tukado ilaah ka ilaaliya kii damaa xataa meeluu ujeeda ma yaqaano walowlaa daalika arrintaa haddii aan laga baqaynin in qabrigiisa masjid laga dhigto maaragtay la ubrisa qabruhu qabrigiisa waa la muujilahayo meelahaas baqiic iyo bannaankaa lagu duugi lahaa hayra annahu khushiya waxaa laga baqay ama khashya nabigu wuxuu ka baqay an yutakhada masjidan in laga samaysto saa darteed baa nabigu waxaa lagu duugay meeshii uu ku dhintaa lagu duugay calayhi isalaatu wasalaam masaajidkana kuma aysan dhex jirin hadhowna qabriga muthallaska oo dhinacaan xagga maaragtay ay dad ka soo tukanayaan wuxuu ka yahay muthallas saana muthallas uga soo yahay qofkii marka halkan hadduu istaago intuu ugu tuka nabiga intuu ka jira meelo uu ka jira ma yaqaan hadduu xataa uu tukana idhahdo meeluu jira ka jira ma yaqaan ilaahay baa marka ka duway akhrajahu muslim bukhaari aa wariyey walimuslim waxaa laga wariyay can jud bni cabdillaahi qaala wuxuu dhahay samictu nabiya sala allahu calayh wasalam nabigaan maqlay qabla an yamuuta intuusa dhiman bikhamsin afar araarood ka hor wahuwa yaquulu asagoo odhanaya innii abra'u ila allah ilaahay baan beri aan uga noqonaya an yakuuna lii minkum inuu iiga ahaado xaggiinna khaliilun mid wadaay ahoo saaxiib la isdhex gala ah inuu maarata iga ahaado qof bini aadana khaliil aan ka dhig sababtaan u diidaa waa maxay ma aha inaan idinka faanayee fa ina allaha qad ittakhadanii khaliilan ilaah baa khaliil iga dhigtay khaliilkuna xabiibka waa ka sarreeya maxabada qofka saa ku tilmaami kartaa uxibbu fulaan uxibbu fulaan laakiin khullada waxa waaye waa qof waxaa gaari kara heer sara marka ilaahay baa khaliil iga dhigtay kama itakhada ibraahiima khaliilan ibraahiim basow khaliil uga dhigtay ayaan uga dhigtay dadka caamada ama dadkan iska khuraafiyiinta waxaa ku dhex faafsan kelimo ah ibraahiimu khaliilullah wa xabiibullah ayagoo dhahaaya maxabadaa khullada ka sarraysa laakiin aada u qaldan yihiin waxa weeye maxabbadu way ka hoosaysaa khullada khulladu waa maxabbo fogaatoo jirka dhex gashay waay walidaalika nabiga calays abubakar waa jecelyahay saxaabadiisa waa jecelyahay caaisha waa jecelyahay laakiin qofaan ilaahay ahayn khaliil uma aho khullada qof aan alla ay wuu ka beri noqday laakiin maxabadooda beri ka noqday dadkii aad ugu jeceshaa markii la yidhi oo camar nacaas u weydiiyey wuxuu yidhi caaisha wa min alrijaal abuuha uu dhaha nabigu calayhi salaatu wasalaam mucaad muxuu ku yidhi innii uxibuka yaa fulaan yaa mucaad falaa tadacanna dubura kulla salaatin an taquul allahuma acinnaa calaa dikrika wa shukrika soo maa usaame maxaa la dhihi jiray xibu rasuuliillaah wabnu xibu rasuulillahi sal alla alay soo ma ahay waxaasoo dhan cumar jeclaa abubakar jeclaa cali xadiisu mana soo marin la ucdiyanna haada araaya rajulan yuxibu allaha warasuulah wayuxibu allaha warasuulu marka nabigu saxaabadiisa maxabadeeda kama beri noqon laakiin muxuu ka beri noqday khullada saa darteed khullada way ka weyn tahay khullada laba nabi unbaa helay waa ibraahim calayhi salaatu salaam iyo nabigeenna maxamed calayhi salaatu salaam marka qowlka aad ka maqlaysaan moxamed xabiibullah iyo maaragta ibraahimna khaliilullah waa naqsi ay nabiga nuqsaaminayaan waxaa weeye ibraahim kilaahumaa khaliilaa wa sababto oo ah khullada maxabada way ka weynta khulladaa wey nacam wuxuu yidhi nabigu innii abraw ila allaahi waxaan beri uga noqonayaa an yakuuna lii minkum khaliilun inaan wadaay saaxiib hoosaadahoo maaragtay heer sara inuu iiga sugnaado sababtun waa maxay fa ina allaha alle qad ittakhadii khaliilun iga dhigta marka khullada alle inuu cid kale la wadaajiyo ma uu rabo sababtoo ah saad alla u jecesha cid kale muu jeclaa kartid kama itakhada ibraahiima khaliilan soo ibraahima khaliil uga dhigtaba laakiin low walow kuntu haddaan samaysan lahaa walow kuntu haddaan ahaan lahaa mutakhidan mid samaysanaya min ummatii ummaddayda khaliilan mid khaliil oo maxabadiisa ay maaragtay xaddhaafta aan samaysan lahaa latakhadtu abaabakrin baan khaliilan ka samaysan lahaa marka laakiin waxa weeye waa jeclaha macnaha saas weye khaliil maa laakiin waa maxbuub waa saxaabadaasoo uu jeclaa nabiga calayh salatu salaam markaas taas markuu u faa'iideeyey ayuu faa'iido karana ugu dar wuxuu dhi alaa wa inna man kaana qablakum dadkii adinka idinku horreeyey kaanuu waxay ahaayeen yattakhiduuna kuwii samaysta qubuura ambiyaa'ihim ambiyadooda qubuurtooda iyay masaajida ka samaysan jireen dadka saalixiintan waa ka samaysan jirena xadiidkii horaa noo soo sheegay ee alaa falaa tattakhiduu lqubuura almasaajida qubuurta masaajid ha ka samaysanin sababtoo ah waa dariica ila shirki waaye ee ma qofkaana la caabudaa mase ilaahay baa la caabudaya fa innii anhaakum can daalika arrintaas waa idinka joojinaya waana arrin maanta ma arkaysaa la arkay waa sababta sida ibnu qayim uu leeyahay qofka shirkiga iyo asbaabtiisa yaqaana rasuulkana calayhi salaatu salaam qasadka iyo axaadiidtiisa iyo aayaadka qur-aanka fahma wuxuu garanayaa waxa qubuurtan in lagu tukado loo diidaa ama masaajid looga samaysto inaysan waa najaas aysan ahayn ay tahay dariica ilaa shirki waxaan wax shirki loogu gambado inay tahay faqad nahaa canhu hadalkaa wax wou reebay nabigu calayhi salaatu wasalaam fii aakhiri xayaatihi markii uu dhimanaayey ayuu reebay oo waa xadiidkan sida uu kutusinaya ilaa wuxuu dhaha intuusan dhiman shan beri ka hor umma innahu lacana weliba wou lacnaday wa huwa fi siyaaq ayagoo markaa siyaaq waxaa labada isagoo nafta ay ka sii baxayso fi siyaaq haddii aad maqashaan waxaa weeye qofka marka nafkii laga sii qaaday naftiisa la sii qaadi rabo waay uma inahu lacana sal alla alay sl wau lacnaday qofka qubuurta masaajid ka dhigaysa wa huwa fi siyaaqi isagoo markaa xaalatulmowt ku jiro naftiisa la siibi rabo ayuu lacnado oo man facalahu qofkii arrintaas samiyou lacnay wasalaatu cindahaa in agteeda qubuurta lagu tukanadana min daalikay ka mid tahay wain lam yubna masjidun masjid yaa laga dhisin macnaha shardi keliimaan meesha masaajid laga dhiso haddii meel qabri agtiisa inta la xaarxaaro masaajidba aan laga dhisin quuraha agtooda iyo salaadaha lala yimaado mawlac yar inta laga taago iyo dahar iyo meelaha agtooda lagu tuktukado ayada lafteeda waa ayadii waa meelaha qubrahan baadiyaha kale maxay dahar uga dhisayaan iyo mawlacyo iyo masaajid ninkay masaajidgaan mawlac yar iyo waab yaroo ka dhisaya qaarna waxay arkaysaa qubuura afar maaragtay khuraafiyaal oo ilmo yar meesha ku hayso halkaas qubuurta ku catikaafayo loogu imaanaad arkaysa kulli waxaa weeye waa dariica ah oo gaashaan laga dhigay in la caabudo nacam waasalaatu cindahaa in lagu ag tukana min daalikay ka mid tahay wa in lam yubna yaan laga dhisin masjidunba wa huwa macnaa qowlihaa macnaha qowlkeeda caaisho weeye khashiya an yutakhada masjidan waxaa laga baqay meel lagu tukado in laga dhigo marka masjidku meesha dhisana waa la yidhaahdaa meesha makaanu sujuudka lagu tukado hadda maalan meelaha oo wadamada muslimiinta ama soomaaliya ku arki jirtay meelaha wasaarada iyo isluub qol yar ama meel yaroo xayndaaboo lagu tukado soomaali masaajid maa laakiin masjidaa la oranaya soomaal waa lagu tukadaa hadduu qabriga agihiisa intuu meelo uu ka xaarxaarto caws yar uu ku heeraariyo meelaha agtooda uu kula gagambado masaajiduu ka samaysa markii ku tukaday waayo nacam fa ina asaxaabata radi allahu canhum saxaabada lam yakuunuu ma aysan ahayn liyabnuu kuwii dhisa xowla qabrihi qabrigiisa masjidan kama aysan dhisi lahayn oo way og yihiin laakiin waxaa la diidaa waxa weeye agagaarkiisa in lagu tukado wa kullu mawduucin meel kastooo qusidad asalaatu fiihi loola qasdaba faqad itukida masjidan ama faqad ittakhada masjidan masjid buu maanta ma arkayso uu ka samaystay bal kullu mawduucin meel kastoo yusallaa fiihi lagu tukado yusamaa masjid baa lagu magacaabaa kamaa qaala sala allahu calayhi wasalam siduu nebigu yidhiba jucilat liya alardu dhulka waxaa la iga dhigay masjidan meel lagu tukado meel kastaba oo salaad lagu tukan karo iyo waduhuuran wax daahiroo hadhow aad ku booraysan karto macnaha waxaa weeye oo rabaa inuu kuu soo khulaaseeyo xigmada loo diidaayo qubuurta masaajidaan laga macnaha waxaa weeye waxaa isku mida masaajid weyn inaad qabrigii ka dhex taagto iyo qabrigii goob ka mida agtiisa intaad xaarxaaratid inaad agtiisa la tukado dahar ama kadhis ama moolac yar inta waa isku masid maqsuudka waxaa la diidaa qabrigan agagaarkiisa iyo in lagu tukado si hadhow aan loo dhihin maaragtay in waxa loo tukanaa tacdiimu tacdiimulqabri ay tahay dadka hadhow caamadan imaan doodana qubuurta aysan u caabudin nacam axmed waxaa u sugnaaday bisanadin jayid sanad wanaagsan wuxuu ka wariyey camrin mascuudin radi allahu canhu marfuucan asagoo nabiga kor yeelay inna min shiraari innaasi dadka waxaa ugu liita man tudrikuhum saacatu saacaddu dad ay ku imaan doonto wahum axyaa'un ayagoo nool dad saacaddu ay ku imaan doonto ayagoo nool macnaa dadka ugu dambeeyo saacaddu ku dhacaysa waa shiraaru lkhalq laa taquumu saacatu ilaa calaa shiraari innaas sababtoo ah marka hore dadka oo mu'miniinta intaan saacadu dhicin riix baa loo soo diraa wixii iimaan ku jiro dhan waa la qabdoonay hadhow waxaa soo haray didsadee dameero ah haween iyo ragaho suuqa isku fuulfuulay oon maaragtay aan xishood lahaynaa soo haray kuwaasaa marka saacaddu ayay ku dhacaysaa yacnii inna min shiraari innaasi waxaa ka mida man tudrikuhum saacatu saacaddu kuwa ay ku dhacdo wahum axyaa'un iyagoo nool iyo waladiina kuwa yatakhiduuna alqubuura qubuurta ka sheelanaya masaajidda masaajid ka dheelanaya rawaahu abu xaatim fii saxiixi marka waa xadiidkan imaam albaani almuxadis albani wow xasan xadiis xasana waay idan maxaa iskale mid laga dhigay dadka shiraaru naasi ah oo kufri iyo akhlaaq xumo iyo xishood la-aan kulliyeey oo gaalada kuwa ugu liita ah iyo ninka qabri masaajidka dhex samaysa sababta waa maxay tanna shirkiyay gaarsiina tanna waxaway waa kufri waa isku baaqi haddaba dadkii lala sinay inay dadka shiraaru naas oo sida dameerada isu boodboodaya wixiiyaa owlayinimo iyo maaragtay cibaado iyo barako laga dhigo hadba qabri bad qabri maanta ma arkaysaa dhis xagga uyaac xagga uyaac barakayso xariir u tal wixiiyaa marka diin laga dhigo hadda waxaaba u moodaynay towxiidkii inuu faafay oo dadkii ay caqliyaysteen haddayba bahashii soo laba taclaysan kolley taasna waxaa sabab u ah fitnadan faraha badan oo dadkii khiyaartaa ay la-daan khilaafkan faraha badan dacwadii oo maaragtay ducaaddii ay maaragtay ay ka mashquushay waxyaalahan maaragtay aad loogu mashquulay xoolaha iyo fitanka lagu mashquulay ayaa dadkii marka araadisha ahaa wax makastada ahaa ayay marka fursad waxay u heleen inay saaxadii ay maaragtay ay aad hadda usoo ukubaarayaan qofaa hadda ingiriiska igala soo hadlaya nimanka suufiyadaha waxa ka dhacay maaragtay waxa ay ka sheekeynayaan dhowr goor markay waxoogaa dagaalo ay ku qaadqaadeen meelo uun waxaa lagu leeyahay fasaadka ka dhacayo iyo shirkay ugu yeerayaan awliya inta ka buubtay xaggaa ka dhacday xagga ka dhacday kollay waxaasoo dhanna waxay u noqoneen dadkii cuqaashahaa oo meesha ka baxay dacwadii yaraatay sababtoo culimmadu waxay dhahaan dacwada tawxiidka hadday yaraato waxa weeye axwaalu shaydaano waa soo kacaysaa marka waxay marka cilmigii meel kasta in lagu faafiyo in la daraaseeyo dadkii maaragtay in si fiican laisku xilqaamo ducaadda iyaga inay maaragtay isku xiran yihiin dacwadii tawxiid dacwadii salafka la kor yeelo dadkii maaragtay hiil iyo hoo iyo xoolo iyo wax kastaba ummaddii loo huro xikam lagu isticmaalo hadhow marka ummadda haddii xikamtii ay dhunto maaragtay xoolihii lagu bukhaylo cilmigii lagu bukhaylo juuddii lagu bukhaylo ee shartii shalay la dejiyey oo dacwada iyo khayrka iyo maaragtay lagu dejiyey hadhow sharti waa soo kacaysa marka haddii aan dacwada tawxiidka lagu dadaalin oo dadka la akrin oo walaaltinimada tawxiidka lagu dadaalinna oo isna caybka dadkii maaragtay yacni tawxiidka uu mideeyo iyo caqiidada salafka ay si joogsanina hadhow wallaahi waa la isweyna ma garan waa mar dhoway ahayd meeshaan nairobian joogi jiray aytigii annagoo markaas jaamacaadka u socna markii salaamu calaykum dhihi jiro afar qofoo gabdho xijaabla iyo afar qofoo maaragtay guri toban qof aan ku seexanna cariiri ah ee meel kastaba maaragtay dadka laga weerari jiro haddee nicmadaad ku nooshin iyo nairobi wax hadda xijaab joog iyo dhulka waxaas yacni tawfiiqdaas waxaa lagu gaaray isku xidhan inta muwaxidiinoo dhan walaalay ahaayo dad isku xiran maaragtay ninka jaamic islaamiya ka soo baxa raggii sheekh maxamed raajix iyo raggii joogay ninka ardagaaho meel ka yimaad tawxiidkaba haddii la fahamsanya walaalaa la ahaa ma garat boqolaalkan hadda magac iyo isnacaybkan iyo jinijaankan ma jiro haddii hadda aan tawxiidkii iyo walaa'i tawxiidkii iyo caqiidada salafka aan la laysku waxaysanna wallaahi suufiya iyo sharaa imaanaysa uma shirki jahli balaayo o dhan aa imaanaysa ee hadda in la joojiyo oo cilmigii la faafiyo oo xoolaha lagu bixiyo dacwada oo dadka khayrka loo gargaaro ma garata oo culimmada la tashjiiciyo oo dalabatulcilmiga la tashjiiciyo oo cilmiga la daryeelo oo meel kasta ducaad loo diro oo dadka xoolaha leh nin walba uu ku ajarsado lacagahan faraha badan waa laga bixi karaa war labadaa boqol aan doolar sanaa heblo tawxiid ka faafta ummadda cilmiga bar soo sabar xoolaha waa in lagu jihaado cilmiga waa in lagu jihaado ninkii xoolaha doo xoolihiisa ku bakiilo kii cilmilaa cilmid ku bakiilo dirham laysla wada raadiyo wallaahi alcadiim waxaa waaye towxiid iyo dacwo iyo khayr waa zuulaya nacam ilaahay markaa diintaa hor yeelo xaqa fiihi masaa'ilun baa ku sugan aluulaa maa dakara rasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulku wuxuu sheegay fii man banaa masjidan masjid qofkii dhisa ma garatay yacbud ullaha isagoo ilaahay caabudayay fiihi masaajidka dhexdiisa inda qabri cinda qabri rajulin saalix nin wanaagsan agtii qabrigiisu aga caabudayay walow saxad niyatun faacili faacilka niyadiisa ha ansaxdo ilaahay cibaadadiisa ha u jeedee inuu qofkaasi oo malxuun yahay sababto waa la nacmalo waxaa lahay maarata nabiga calayhi salaatu wasalaam kuwaas waa lacda dhow ittakhaduu qubuura ambiyaa'ihim masaajid waa kuwa maar lacnala alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura anbiyaai masaajid ahaaniyatu annahyu in layska reebo can itamaaiili taallooyin iyo wahiladulmri khiladu lamri fii dalika arrintooda inay adag tahay sababtoo annagu ah waa kii yidhi wasawaruu fiihim tilka suwar suurooyinka tamaatiisha iyaduna khatar badan bay leedaho qabriga waaba ka sii daran tahay athaalidatu alcibratu in lagu cibro qaato oo lagu waansamo fii mubaalaqatihi sala allahu calayh wasalama nabiga mubaalaqada uu ku sameeyey fii daalika arrintaa kayfa bayana lahum haada soo awal ugu caddeeyey awalan uma qabla mowtihi bikhamsin had awal markii horena waa uu sheego markay umu salama u sheegtay xadiidkii hore haddana intuusa dhiman shan beri ka hor uu nabiga uu sheegay haa uma qabla mowtihi bikhamsin qaala maa qaal hadalkii uu sheegay uma lamaa kaana fi siyaaqi markuu naftii kasii dhacaysay ayuu haddana sheego lam yaktafi bimaa taqadama wixii hore kuma kaaftoomin wuxuu rabaa dardaarankii ugu dambeeyey sababtoo ah fitnada qubuurta ayaa badan arrintaasna waxay ku tusinaysaa nabiga siduu ugu dadaalayay towxiidka inuu ilaaliyo sababtoo ah tawxiidku waa khulaasacatu rusul towxiidka haddii uu baaba'o shirki iyo khuraafo iyo bakti ayaa soo baxay dad ilan walaadiman aan ku ilaalinaynin oo qiyam aan ilaalinaynin oo dal iyo dunyo iyo khayr aan ilaalinaynin waxaa qurunka ah marka soo baxay oo maaragtay gaalada iyo warkood oo dhan wada yeelay marka tawxiidka wax badan ayuu maaragtay diinan wa dunya uu xafidaya tawxiidka in lagu dadaalow dadka marka carabka ku haya dadka muwaxidiinta oo aan maaragtay u aaba yeelaynin ee xataa intuu gaalo wax ka sheegayo mase intuu wax ka sheegayo qof khuraafiya muwaxidka uu ka badan yahay haa-ulaa'i khaabu wa khasiru masaasixi mafaasiina ma yaqaanin aaday u liitan dadka ku takhasusay culimmadu uun waxa faa'iidaynaysa inay uun nagta ay ka taagaan kuwaas waxaa weeye suufiye ugu yeeraaya iyagaaba suufiye ugu yeeraay shacuru ow laa yashcuru ama ha ogaadan amay ogaanin sababto ujeedaan macrakada meesha hadda ay marayso wallaahi alcadiim haddaan tawxiidka lagu dadaalin iyo xaqa waxa weeye nin walba meeshu cabkiisa joogaa laga qaadiya wataninimadii lagu celinay sheekh nuur addiin cali celow raximahullah maalina wuxuu nagu yiri hadda adinkuma waxaad leedihiin sheekh cabdulqaadir wax ma tari karo ilaah wax ka tari karo oon waxba laydinku dhufanin haa wuxuu yidhi sheekh cabdulqaadir wax ma tari ilaah wax ma kara kaanad jariimatan laa tuktafar jariimo aan lagu dhaafaynin oo haweenka lagaa farnay ahayo maanta laakiin aninku waa iska leedihiin diintaad akhrinaysaan xaqa waxin taabanaa ma laha wallaahi tii oo kalaa imaan doonta haddaan hadda laga fekerin oon tawxiidka xoogga la saarin tii oo kalaa imaan doonta sababtoo ah markii culimmadii tawxiidka la xaqiro oo dacaayad laga faafiyo oo tawxiidkii laga tago oo welihii laga tago jiilka koraaya suufiyadaa tarbiyaynaysa haddana waxaa dhacaysa weliba dad badan oo jaamac islaami sacuudi wax ku bartay ayaa uu nacfiga ka galay suufiyiintu ku habi annagaa ka nimid meeshii joogno waxba ma yaqaanin wixiinaa fiican baalsooday la xadraysana la bunaysanaya lacag iyo wixii ay ka helaan waxaasaa hadda badan tawxiidkii waa loo tashaday gaala waa u tashatay way ogaadeen waxay dhaheen waxna dhibaya waa muwaxidiinta marka khuraafiyiintii waa inaan taageerno beriga hore isticmaar kara inta la wado dadkan maaragtay xataa soomaaliya qubuurtooda hadda la caabudo inta la wado iyagoo khaadimiinaho dad uun maaragtay u khidmeeyo xamaali u ah aa inta talyaanigu qaado sheekh cabdulqaadir la geeyo qasaa'id calaamo musarkashaan loo soo geliyey xiixaa iyagoo laha baa laga soo dejiyey amar dowla mudeec oo dadkii talyaaniga isticmaarka u dulaynaya hiya hiya haddana iyakiyaa soo hubaanaya naftoodii war tawxiidka ku dadaala hubka ugu khatarsan oo cadow iyo shaydaan lagula dagaalamo iyo shaydaanlayaal iyo munaafiq waa tawxiidka tawxiidkaa lagu dadaalo insha allahu tacaala haye nacam alraabicatu midda afaraadna nahyuhu can ficlihi inuu nabigu uu reebay in la sameeyo masaajidka dhismadiisii cinda qabrihi qabrigiisa agtiisa qabla an yuujada alqabru qabrigiiba inaan la helinba taasna waxaa intuu macnaa qabriga om ilaa nabigu maba dhimanba waa noolyahy ee wuxuu idhi qabrigayga ha ka samaysanina masaajid taasaa laga qaadanaya nacam alkhaamisatu annahu min sunan alyahuudi waalnasaara annahu sha'nigan oo qubuurta masaajid laga dhigto iyo tamaatiisha la samaysto min sunan alyahuudi waannasaara waa yahuud iyo nasaaro dhaqankeedo fii qubuuri ambiyaa'ihim dadkooda ambiyadooda iyo saalixiinta ay samaysan jireen yahuud iyo nasaaro inaan khilaafnaan loo sheegay ihdina siraaط almustaqiim siraaط aladiina ancamta calayhim hayr اlmaqduubi calayhim alaalimiin asaadisatu lacnuhu iyaahum nabiga oo lacnaday calaa daalika arrintan ku lacday oo yidhi lacana allahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura anbiyaai masaajid asaabicatu anna muraaduhu nabiga wuxuu qasadkiisu waxaa weeye taxdiiruhu iyaana inuu nooga digo can qabrihi qabrigiisa waxaas in laga sameeyo in maaragtay uu nooga digo oo caaisha waxay tidhi yuxadiru maa sanacuu waxay yahuud iyo nasaare ay sameeyeen qubuurta ambiyadooda in qabrigiisa iyo qabriga saalixiinta lagu samey ayuu ka diganayaa athaaminatu alcillatu cillada in la sheegay fii cadami ibraasi qabri qabrigiisa meel bannaan nabigu in caadiyo qubuuraha lagu dhex duugo cilladu waxa weeyaan waxa weeye inaan maaragtay nabigii qabrigiisa aan ciid aan laga samaysan ataa sacadu midda sanaadna fii macna itikaadihaa masjidan masjid in laga samaysto macnaheed waa maxay laba macnaa ku jirta waa nakiri in qabrigii masaajid lagu dul dhiso iyo intaa agtiisa la xaarxaarto meel salaadii lagu tukado in laga dhiso alcaashiratu annahu faraqa nabigu wuxuu kala geeyey bayna man ittakhadahaa ha annahu qarana wuxuu isla xiriiriyey nabigu bayna man ittakhada qofkii qubuurta ambiyada masaajid ka samaysta wa bayna man taquumu saaca calayhi saaca dadka ay saacadu ku dhici doonto shiraarta ayuu isku mid ka dhigay fadakara nabigu wuxuu sheegay addariicata ila shirki waxa shirkiga loogu gambado ayuu sheegay qabla wuquucihi intuusan maanta ma arkaysaa aysan maaragtay aysan dhicinba maca khaatimati nabigu isagoo macnaa ku soo khatimay oo maaragta yani markuu dhimanayaba arrintaa kusoo khatimay alxaadiyaةu cashra dikruhu sal اllahu alayh wasalama fii khudbatihi qabla mowtihi bikhamsi arrintaa oo qubuurta inaan masaajid laga dhigana wuxuu ku sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam khudbadiis shan maalmood ka hor intuusa dhiman waxaa ku sugan fii dikruhu sal اllahu alayh wasalama fii khudbatihi oo ku sheegay qabla mowtihi bikhamsin alradd in la radiyo cala daa'ifatayni labada kooxood allatayni kuwaasoo humaa ayaguba shiraaru ahlulbidac ahlubidaca ugu liita bal akhrajahum waxay ka bixiyeen bacdu ahlilcilmi min aintayni wasabciina firqa dhowr iyo labaatanka firqadood ama min aalaaiina yani maaragtay saddex iyo tobaatanka firqadood ayay ka bixiyeen wa hum alraafidatu waljahmiyatu waa kuwa ugu liita nacam raafida jahmiyad waxay ugu liitaan waxaa weeye raafideedu waxaan khubsiga iyo qubuurinimada iyo khuraafaadka iyo bini aadamka in la caabudo iyo cilmulqayb in loo sheego ayagaa asal u ah dadka wanaagsanna la caayo saxaabada abubakar iyo cumar la caayo iyo nifaaqa wax tuqyo la yidhaahay aaminsan yihin qur-aanku inuusan maarata qur-aan saxa ahayn cali inuu nabiga ka fadli badan yahay bal inuu ilaa yahay kullu khubfi oo dhan iyo caqiido xun iyo munaafiqnimo ayagaa u horseeda jahmiyaduna waxaa weeye waa kuwa caqiidada dhanba ku ciyaara waa kuu yidhi ilaahay sifaadkiisa laguma tilmaami karo samiic lama dhihi karo basiir lama dhihi karo sababtoo ah ilaahyaal badanaan sugayno qaarkoodna ay dhaheen ilaahay ma dhihi karno waa jiraa mana jirana ma dhihi karno waa jira haddaan dhahnana waxa noolan u ekaysiinayna ma jiro haddaan dhahnana waxa oo macduumka waxyaalo oo mataahaad ah adiga muhiimkooda ilaahay waxay ka soo qaadeen macduum waxaan jirin qaarna mushabbihay ka dhigin oo ilaahay waxay ku shabbiheen makhluuq soo maa haddii laga soo qaado xagga qadarkana waa jabriyo waa waxay leey ilaahay qofka hadduu cibaadaysana saa ku qasba hadduu macaasana saa ku qasba waxa ficilka samaynaya waa allay kuleyin macaasida iyo daacada waacuudu billah ilaahay meel uga dhexey xikmadii takliifka iyo ciqaabka iyo tawaabka iyo baabiyo almuhim haddaad diin raafido aada raacdo ama diin jahmi aada raacdo iimaan iyo akhlaaq iyo caqli oo dhan waa ka tegaysaa marka balaayoo dhanna marka meesha laga keena waa iyadooda suufiya meeshay khuraafaad ka keeneen waa shiico ashcariya meeshay ka keeneen iyo muctazilo balaayada oo dhanna waxaa weeye maaragtay waa jahmiyo nin jah binu safaan la yidhahdaa asaasay nin la yidhahdo wuxuu ka qaatay jacadu dirham nin yidhaahdo abaan ibnu samcaan oo ka qaatay kaas kale nin la yidhaahdo maaragtay jaaluut oo ninkii eh, labiid inu acsam oo nabiga sixrow ka qaatay waa sanad isagana yahuud gelaya jahmi soo maa raafadada nin cabdullaahi ibnu sabaa la yidhahdaa asaasay ninka ay dhahaan boolisi rasuul oo kiristaanka maaragtay halleeyey oo caqiidadan takliiska trinityka soo saaray yahuudi u ahaa kanna wuxuu isiri sidii oo kale muslimiinta ku samee oo diintooda wataniye ka dhig laakiin maadaama muslimiinta uu xoog badan yahay oo caqiide adagay tahay wuu kari waayo laakiin kooxoo dubsaday raafidada ayuu dubsaday ma garan marka labadaas firqo waa labada qolo ugu xun waayo qoladii raacdana waa sidii uu yidhi wallaqoonay daba kaceen diinu ka idlaaqay qolo ama jahmiye daba kacda iyo cilmulkalaam ama raafido iyo khuraafaadkooda iyo waxa khuraafiyiinta ka qaata daba kacda waxaa weeye diini asagu waa istaageen eber buu noqonayaa marka wa bisababi araafidati raafidada sababteeda xadata shirku shirkigu ayuu maaragtay uu u yimid iyo wa cibaadatu lqubuuri qubuurta la caabudo ayagaa ka dambeeyoo sheikh ka ah wa hum awalu man banaa calayha almasaajida qubuurtan ayagaa ku dhisay masaajidka oo abacaadadooda ahaaniyatu casharata maa buliya bihi sal allahu calayhi wasalam nabiga waxa lagu ibtileeyey oo min shiddati nasci sakaraadka oo marka nafta laga siibayo taasina darajadiisaa la kordhinayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ahaalihatu cashara middaas saddexiyo tobnaadna maa ukrima bihi waxaa lagu karaamaya min alkhullati wadaynimada oo saaxiibnimo oo jacaylka oo heerka sare oo maxabada ka sare oo khalinimada gaartay allah u ziyaadiya nabigeena tashriif iyo tacdiim baabi umbi sal allau calayhi wasalam alraabicatu cashratan atasriixu in la caddeeyo biannaha aclaa inay ka sarrayso min almaxabati maxabada xadiidku ma caddayn laakiin xadiidkii kaloo aan sheegnay oon soo daliilnay ayaa sheegaysa alkhaamisatu casharata altasriix in la caddeeyo bianna sadiiqa sadiiq afdalu saxaabati inuu yahay sababtoo wuxuu yidhi haddaan qof khaliil ka dhigan lahaa isagaan ka dhigan lahaa taa waxay kutusinaa fadiiladiisa asaadisatu casharata alishaaratu in la ishaaro oo ilaa khilaafati khilaafaysa waa ishaaro muujin waaye lama caddaynin sababtoo maadaama uu yidhi khaliil haddii aan ka dhigan lahaa abubakar aan ka dhigan lahaa muslimiintuna waagii hore waxay dadka hormari jireen qof walbaa qof qofku diinta uga fadli badan yahay salaadiina asagoo imaam uga dhigan saxaabadu waxay dhaheen qofkuu nabigu salaadeenna uu uga raali noqday ma adduunyadan uga raali noqday nabigaaba salaaddii ku aaminoo yidhay mura abaabakrin falyusalli binnaas laakiin dadka maanta salaad iyo diin iyo qiimo midna ma fiirinayaan xoogaa ninkii xoog badan ama lacag badan unba ama orotooro ama waxyaalo kale mawaasiin kalaa jira laakiin saxaabadu waxay dhaheen qofkii nabigu uu salaadda uu ku aaminay oo diinta ugu sarraysa camuudu diina maadiyadeenaan ku aamin weyne walidaalika ilaahay uu barakeeyey khilaafadiisa uma haddana kama uusan harin uu cayin ilaahay uu sii barakeeyey sababtoo ah khilaafada cumar waa imtidaad likhilaafati abi bakar intuu cumar qabtay abubakar ajaruu ku leeyay sababtoo isagaa cayinay low dad kale haddii loo xil saari lahaa qof kale dooran lahaya qof kalena bacda abubakar oo cumar gaaray saxaabada ma uusan lahayn waxuu qabo karo qof qabo karaana ma uusan lahayn marka waxa weeye waa min xasanaati abibakar cumar khilaafadiisa min xasanaati abibakar dadkii oo xoogaa kula murmo yihi cumar waa qalafsan yahana waxayna ilaahay haddaad berri la kulantou karda qof qalafsanaa u dhiibtay maxaa kula xujoonay ma ilaah ad uga cabsinaysa haa ilaahay waxaan u sheegaahu dhahay qofkii ugu khayrka badnaa inaan u dhiibo taasaan alla xujadeeda ilaahay agtiisa berri aan ku hadlayo waa diyaar marka waxay ahayd xigmadiisa badan radia allahu canhu wa abubakar baabu maa jaa wuxuu ku yimid ana alquluwa in lagu xadgudbo fii qubuuri saalixiina qubuurta saalixiinta haddii lagu xadgudbo yusayiru wuxuu ka dhigayaa maydiin idiin shidan tahay y yusir yasiiru wuxuu ka yeelayaa awhaanan wataniyaal oo tucbadu la caabudayo min duuni illah ilaahay sokadiisa baabkii hore nabigu markii uu reebay calayhi salaatu wasalaam qubuurta in masaajid laga dhigto ayuu marka haddii qabrigan lagu xadgudbo oo masaajidii iyo wixii laga digaayo laga dhigto tilqaa'iyan marka waa midii laga digaayo awthaanay noqonaysaa oo tucbadu min duunilahi bay noqonaysaa baabu maa jaa wuxuu ku yimi fii ana alguluwa haddii lagu xadgudbo fii qubuuri saalixiina saalixiinta qubuurteeda yasiiru wuxuu noqonayaa awthaanan oo tucbadu min duunillah awhaan ilaahay kayrkii la caabudo ilaa wixii oo ay samayn jireen mushrikiinta haddii la sameeyo oo qabriga lagu sameeyo oo la dawaafo oo la baryo oo ilaahay kayrkiisa la caabudo oo la barakaysto khalaas maxaa dhiman marka hadhow waa kan magac musinow leeyahy kana ilaahay wuxuu fiirinaya aqwaasha iyo niyaadka iyo waxa meesha jooga soomaan ilaahay lama siri karo subxaana wa tacaala rawaa maalikun waxuu wariyey waa maalik ibnu anas weeye maalik ibnu anas ibnu maalik alasbaxi raximahu اllah imaamu daari اlhijra waa a'immada arbacdaana mid ka mida wey hadda xadiidkana wuxuu yidhahdaa ibnu xajar ra'su lmutqiniin dadka xadiidka idqaani dadka madaxdu ah waa wa kabiiru lmutahabbitiina dadka subta xadiidka ma garat marka mar haddiiba hiqanimo iyo xadiid la sheego maalik fahuwa najm waa xidiga wey muxadisiinta lidaalika uu yidhi bukhaari huwa amiirmun fi اlxadiid asaxu asaniid maalik can naafic can ibni cumar radi allahu canhu kafaa bihi sharafan nin walbaa sanadka asaaniid saasay maalig isugu arooraysaa raximahu اllah marka fiqhi iyo sunno iyo waxuu isku darsaday iyo tahabut oo xagga xadiidka ma garan ardadiisiina waxaa ka mid ah imaam shaafici cabdiraxmaan ibnu mahdi culimmadaas waaweynaa ka mida oon la qiyaasi karin ma garanta macan ibnu ciisa dad badanaa ka mida rawaa maaliku fi lmuwadda wuxuu ku wariyey muwadda waa kitaab uu leeyahay axaadiidiisana badanka muslim iyo bukhaari iyo kutubaha kala qaybsaday waa la wariyey anna rasuul llahi sal allau alayh wasalam qaala wuxuu dhahay allaahuma laa tajcal qabrii ilaahay qabrigayga ilaahu ha ka dhigin wahanan sanam oo yucbadu lacaabudo min duuni illahi la caabudo ilah baa ka dhig ishtadda waxaa darnaaday hadabullaahi carada alle waxay ku darnaatay oo caro alle ay ku dhacday calaa qowmin qowm ittakhaduu ka samaysteen qubuura ambiyaa'ihim ambiyadooda qubuurtooda masaajida masaajid ka samaysteen xadiidka marka imaam albani waa uu saxiixiyey waa xadiis maanta ma arkaysa saxiixa w nacam marka waxay ila tahay xadiidkaa qofkii caqli leh tafsiir iyo sharax uma baahna sababtoo ah nabiga cali awalan waa ka mangalo xidhi allahuma laa tajcal qabrii wahanan yucbad sanam la caabud ha ka dhigin qabriga mida kale wuxuu kaloo sheege wuxuu yidhi ishtadda qadabu llaahi calaa qowmin ilaahay caradiis waxay ku darnaatay weliba qadib allahu kale waxa ishtadda qadabka alla waa kala daran yihin sababtoo ah maalinta qiyaamo ambiyada dhan waxay leeyihiin qadiba rabbuna alyowma qadaban lam yaqdib qablahu walaa an yaqdiba bacdah caro midii ugu dambaysa hadda ka hor ou caroon haddana u caroonay haddana nabigu wuxuu lehy calayhi salaatu salaam dadka qubuurta ambiyada masaajid ka dhacda ishtadda qadabullaah aaduu ugu adkaayo qadabka allana de waa sifa min sifaatihi salafku waa sugayaa waa sifa ficliya waxayna ku tusaya allah subxaana wa tacaala cadamadiisa iyo maaragtay awooddiisa soo maa taasay ku tusinaysaa iyo qudradiisa iyo inuu waxa xunna alle uu necb necban yahay waxa fiican alla ah, uu jecel yahay mashaaciradii muta'awiliintu waxay leeyihiin waa cuquubaa loo jeeda laa qofka asagu xaqaabin uu caroo kara qofku intuu caroodo waxun ka caroodo oo haddana intuu maslaxada fiiriyo ayuu maaragtay uu iskuse ciqaabta u dib dhigi karaa soo ma marka qadabku waa shay cuquubadana waa shay kala nacam marka kamaalka aleyna tusinaysaa subxaana wa tacaala nacam iyo xumidiidnimadiisa inuu xumida u oggolaan marka ducadaa nabiga allah wuu ka aqbalay oo nabiga qabrigiisa calayhi salaatu wasalaam in wahan laga dhigto awalan waa tii qolkiisa lagu duugay jijaaradaana maarta loo sameeyey marka ilaahay waa ka aqbalay ibnuqayim wuxuu yidhi faajaaba rabbualcaalamiina ducaa'ahu wa axaadahu bihalaaثati ljudraani xataa gadad arjaa'uhu biducaa'ihi fii cizatin wa ximaayatin wa siyaam faajaaba rabbualcaalamiina ducaa'ahu ducada ilahay wuu ka aqbalay wa axaadahu qabrigii waxaa lagu koobay bialaain jidraana saddexdaa jidaar oo muallakaa inta xaggaa laga waxeeyey dhinacii maaragtay laga soo tukanayo maa dhinaca kale inta murabac laga dhigay asaa laga soo qofkii intuu ka soo tukanayo moog xaggoo ka qaabila ma yaqaano xataa qadad ay noqotay arjaa'uhu dhinacyaalkiisa biducaa'ihi yani dhinacyaalka qabriyaalkiisii ducadii ilaahay uu ka baryey fii cizatin wa ximaayatin wa siyaana ilaahaa cizeeyey oo sharfay oo ka ilaaliyey inay dadka uu saakdaa oo khuraafiyalka inay maaragtay ay watan ay ka dhigtaan qabrigiisa ilaaha ka ilaali marka wixii oo nabigu ka alla baryo qofka nabiga kula kacay nabiga ma rilo gelina ma soo barya fulaanu jaa'aka mustakiifa famudlahu yadaka alkiraam naag hindiyan intay metir ilaahay waa aqbal waa adiga dacwadeed aqbal kuwaas ma ka raali noqona ilah mise u caroona marka qabrigii watan ay ka dhigteen rasuulkiina waxay ka dhigtay waxay ilaahay si sii caabudayaan kuwaas ilaahay caradooda ku dhacday nacam marka in laga digtoonaado wa walibni jariir waxaa u sugnaaday imaam maalik marka tarjumadiisii wuxuu dhintay asagu boqol iyo toddobaatan iyo sagaalu dhintay raximahullah walibni jariir bisanadii waxaa u sugnaaday ibnu jariir waa maxamed ibnu jariir aabari abu jacfar aabari nin aad u cilmi badan buu ahaa maxamed ibnu khusayme wuxuu yidhi laa aclamu cala alardi aclam min maxamed ibnu jariir aabari marka nin mujtahid oo marka hore shaafiicuha kabacdina wuxuu noqday nin mujtahida waakada tafsiirka iyo taariikhda iyo musnadka iska leh wuxuu dhintay eh, saddex boqol iyo walibnu jariir waxaa u sugnaaday bisanadihi sanadkiisa uu ku wariyey can sufyaan waa sufyaan ibnu saciid aلthawri can mansuur ibn اlmuctamir sufyaan aلthawri isagoo nin weyn oo ahaa oo xadiidka ragga u waaweyn amiir mufxadiis oo cilmi iyo cibaado iyo intaba kulansaday wuxuu dhintay boqol iyo lixdan iyo koow dhintay mansuur ilmuctamir isaguna waa nin aad iyo aad maaragtay tiqo weyn ah isaguna waxuu dhintay boqol iyo saddex iyo soddon ayuu dhintay boqol iyo labiiyo soddon bau dhintay can mujaahid waa muhaajir ibnu jaber tafsiir ibnu cabaa eh, eh, talmiid ibnu cabaas ee tafsiirka ragga laga wariyo isaguna boqol iyo afartii meelahaas ayuu dhintay isagoo fasiraya afa ra'aytum bal ka warrama allaata waalcuzza laata iyo cuzo maxay tahay qaala wuxuu yidhi laata magacaas waxaa laga keenay waa nin buu yidhi kaana wuxuu ahaa yacnii rajul buu ahaayo yalitu lahum u qoosha lahum ayaga asawiiqa sawiiqa sawiiq waxaa weeye sareenka inta la dubo xoogaa sidii qaloo laga dhigo oo la tumo timir iyo waxyaalo iyo maaragtay caano qalan iyo wax lagu waxeeyo ayaa qofku zaad ahaan u qaadanaya hadhow markuu meel dego biyo xoogaa karkarsan iyo subag iyo caana wax ku darsanaya waa sida hadda konfalakiskan iyo watabakiskan iyo waxyaalahaas oo kale wey marka saas oo kale wey marka bahalkaas intuu u diyaariyo xujuujta uu qooshi jiray markaasay maaragtay ay la dhaceen waa fa maata wou dhintay facakafuu qabra calaa qabrihi qabrigiisa ayay maaragtay ay ku nagaadeen marka idan ninkan macnaha nin wuxuu ahaa saalixu ahaa oo xujaajta kaalmeeyo oo wax quudiyo markuu dhintana liajli maaragtay salaaxiisii ayaa marka qabrigiisii masaajid laga dhistay marka taa waxay ku tusinaya in masaajid laga dhisto iyo meesha in lagu nagaado oo lagu tukado oo lagu cibaadaysto kulluhu inay tahay bimacnan waaxid kadaa qaala abuljawsaa can ibni cabbaas saasuu ku wariyey kaana yalitu sawiiqa bahalkaa sawiiqa la yidhaahdo oo sida wetabakiska iyo waxaan camal u eg amba konfalksyaalkan waxyaalaha noocaan u eg ayuu wax u qooshi jiray lilxujaaji xujaaj qaybtaadna marka bukhaariyaa bariyey marka waxyaalahaasoo dhan waxay fasirayaan nabigu axaadiidiisiyay fasirayaan oo meesha shirku uu ka yimid yimidba asalkiisaba inay qubuur tahay dadkaana diin iyo tawxiiday u haystaan marka xaggee la yska fahmayaa marka wacan can ibni cabbaasin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal allahu calayh wasalam wuxuu dhahay lacana allaahu allaha lacnado jawaaraat jaa'iraat alqubuur gabdhaha qubuurta aad u ziyaarta allaha lacnado waalmuttakidiina calayhaa kuwa ka samaysta almasaajida masaajida kuwa ka samaysta oo meeshaas meel ay ku ictikaafaan oo ka samaysta iyo wasuraj wax la iftiimiyo faynuusatay ka daartaan qubuurtaas maaragta yacnii iftiiminaya oo meelaha masaajida ka samaysta rawaahu ahlusunan ayaa wariyey marka xadiidkan eh, eh, imaam albani wuxuu saxiix yeelay ilaa qowlihi wاlmutakhidiina calayha almasaajid wasuraj intaas wuxuu yidhi saxiix maaha laakiin waa calaa kulli xaal xadiisku waa isku mid haweenku waxay soo gelayaan axaadiidtii hore layska reebo laa tattakhiduu qubuura alambiyaa'iku masaajid ma garan laakiin haweenka maxaa loo khaas yeelay haweenka waxaa loo khaas yeelay haddii ayagu ay haweenku ay markaa ay ku soo biiraan waxa meelaha maaragtay qubuuraha iyo waxaas ibaado oo ku cibaadaysta awalan waa qalbi jilicsan yihiinoo waxaan horay watarnimada ay ka qaadanayaan midda kale haddii hadda rag iyo haween meesha isugu aruuraan ee waa meesha fitnada ay ka dhacayso wey waana wax hadda qubuuraha jira soo maaha rag iyo haweenba soo saas loogu soo yaaci maayo ilaah baa og waxa fitan iyo balaayo iyo marka foolxumo ka dhacday shirkigii iyo macaasidii iyo qashinkii iyo mar haweenkaana marka khushuuc iyo ooyin iyo wixii marka tacdiimay sii siinaya marka saasaa marka haweenta aada loogu diida marka qubuurta xataa inay ziyaartaan walow maaragtay xadiida qaarkood ibaaxo aad ka dareemayso laakiin xagga nahyigaa xoog badan sababtoo qalbigoodaa jilicsan hadhow niyaaxadii iyo waxyaalahaas iyo hadhow maaragtay shirkigii daraa'icdii wixii baa marka ayaa ku badan marka waa isku maaragtay baab wey walibna wlmajrin waxaa u sugnaaday bisayb can ibni cabaasin qaala wuxuu dhahay lacana rasuulu lah sal اla alay waslm waxau lacna zaa'iraat اlqubuur qubuurta kuwa ziyaarta wاlmutakhidiina calayha almasaajida kuwa masaajida ka samaysa iyo wasurad fanuuso iyo nal iyo wix intay meelaha ka taagaan saa qubuurta ugu yaaca iyagu hadda dhar qurxan hadday wataan haddii marka meeshii qubuurta loo yaaco rag iyo haween oo ooyintii iyo anaashiidii gabdhi ay ku qaataan maadaa hunaak shirki iyo macaasi iyo fitna iyo waxa ka dhacaya macnaha waxaa weeye waa dab baaziin lagu soo shubay wixii asagoo shirki fitno ahaa gabdhihii hadday ku darmaan adiga dab baaziin kusii shub marka sooma sii holcayo waa sidii shirkigiina waa sii kor maraya waxaa weeye maaragtay macaasidii iyo fasaadkiina uu sii kor maraya fiihi masaa'ilun baa ku sugan oo yidhi sheikhu darsigan aluulaa tafsiiru اlawthaani awthaanta in la fasiro waa wix ilaahay kayrkii la caabudo ahaaniyatuna tafsiiru lcibaadati in la fasiro cibaadada waxaa waa tadallul iyo khuduuc oy la socdo khoof iyo rajaa iyo maxaba marka intaas qofkii loo sameeyo waa la weyneeyey saas darteed nabigu waxau dhaha calayhi slam laa tajcaluu qabrii watanan yucbad marka dadku waa caabudaynaa ma dhahayaan laakiin haddii lagu ooyo oo maxabadii jacaylkii ilaahay ka badan la cijaalad oo istiqaato iyo maaragtay khuduuc loo muujiyo soo cibaadadii soomahan macnaheedii ahaaliatu annahu sala allahu calayh wasalama lam yastacid kama magan gelin ilaa mimaa yukhaafu wuquucu wax dhicitaankiisa laga baqaayo maaha uu ka magan galay marka in dhicitaankiisa in laga baqaayo qabrigii nabiga ilaaha ka duya laakiin qubuurtii kale waa ku dhacday soo maaha labadii nin oo ugu jeclaa shaykhaynkiina agtiisaa laga duga iyadana ilaahay waa ka duga sababtoo gacantiisa midigtaa bidaxay ahdeen agtiisaa lagu duugay takriiman lahum sidii nabigaba loo karaameeyey ma garan arraabicatu mar midda afaraadna qarnuhu sala allahu calayhi wasalam inuu la xadriyey bihada bihada litikhaadi ah, qarnuhu bihaada inuu arrintaa la xiriiriyey in masaajidkiisa oo magangalkiisa inuu la xiriiriyo itikhaada qubuur ambiyaai masaajid markii uu reebou yidhi qubuurta ambiyaa masaajid ha laga dhigo yaan laga dhiganin markuu yidhi ou reebay in masaajid laga dhigto ayuu asaguna ilaahay ka magan galo yidhi allaahuma laa tajcal qabrii wahanan ama ciidan alraabica alkhaamisatuna dikru shiddat اlgadab min allah in carada alloo daran maaragtay nabigu uu sheegayo qofkii ambiye qabrigooda masaajid ka dhigta caro alla weyn inay ku dhacayso saan sheegnana waa sifo oo sifatu min sifaat illaah waana min sifaati alafcaal markuu rabo ilaahay caroo karaa subxaana wa tacala ciddou raboon waa caroo karaa assaadis wahiy min ahamihaa waaye macrifatu sifatu macrifati cibaadati اllaah in la garto laata cibaadadiisay ku timid allatii hiya iyadoo min akbar alawthaan asnaamta ugu weyn maxay ku timid nin saalixahu ahaa oo wanaag qaban jiray qabrigiisaa lagu nogaaday kabacdi sanamay isu beddeshay hadhow haddii qabri saalixa laga dhigtana meeshii unbay ka baxee wey marka ilaahaan kugu dhaarshane cilmigan oo mawruudka nabiga laga dhaxlay iyo waxaa dhulkeennii yaallay ma garat iyo meelaha qubuurta lagu haya ma isku fahmaan ma isku diina marka waxaa ku dadkan diintii nebi moxamed calayhi salaatu salaam inay ka faraxasheen oo magacay ka sheegaan maahan aysan wixii wataniyada ah diin laga dhiga tawxiidkiina bidcaa loo bixiyey oo la yidhaha lala dagaalamo meel kasta ay joogaan marka ilaahay cilmigaa marka in la bartaa loo baahan yahy xataa dad badan oo tawxiidkan sheeganayna haddaanan cilmigaan aanaan daraasin oonaan waqti ku bixin jaahilaan ka nahay magacun baan ka sheeganayna marka inaan ogaano waayo oo waxaa weeye gacantaada biyo looga dhargaa nacam asaabicatu macrifatu annahu qabru rajulin saalix inuu ahaa ninkaani nin qabri saalixa inuu ahaa nacam athaaminatu annahu ismu saaxibi alqabri qabriga ninka iskale saaxibkiisa laata la dhihi jiray wadakara macna wadikru macna tasmiyati tasmiyada in la sheego laata maxaa loogu magacaabay lanna waxba isku qoosi jira bahalka maaragtay qaloonka iyo waxaa la dubay iyo subaga iyo timir waxba isugu laaqi jira markaasaa laga dhargi jiray ataasicana lacnatu zawaaraati اlqubuur gabdhaha qubuurta aad u ziyaar in la lacnaday alcaashiratu lacnuhu man asrajaha qofkii maaragtay oo haddana faynuus u fidi ilaa waa tacdiim waay qubuurtii bidhaankooda halkaas laga soo raacayo halkii haddana laga xadraynayo ayadana waxa weeye waa ti ugu weyneed waa mid uusan sheegin baa jiruu dhahay oo waxa weeye ana wahya ana alguluwa fii qubuuri saa'itihaa waa uu sheegay macnaha masalada kuwa laga qaadanaya waxaa weeye oo baabka u guntay qubuurta saalixiinta haddii lagu xadgudbo inay sanam ay ka dhigayso in sha tacaala halkaa noo joogo sal alla